bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi والmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqol iyo sideetanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray kitaabu اlqur'an wma yatacalaqu bihi baabu bayaani ana اlqur'ana calى sabcati axruf wa bayaani macnaahu wuxuu baab yahay in la caddeeyo ana alqur'aana unsila in lagu soo dejiyey baa meesha kugu jirta calaa sabcati axrufin toddoba xaraf ama toddoba waji ama toddoba luqo wa bayaani macnaahu iyo waxa laga wado toddobada xaraf ee qur'aanka lagu soo dejiyey in la cadeeyo xadaanaa yaxya bnu yaxya abu zakariya الnaysaburi qaala qara'tu clى maliki abi cabdillaah can ibni shahaab الzuhri can curwata bni zubayr can cabdالraxmaan bni cabdilqaariy qaala samictu cumar bn khaaab baan maqlo yaquulu leh samictu hishaam ibna xakiim bni xisaam alasadiy aan maqlay yaqra'u asagoo akhrinaya suuraة اlfurqaan suuraddii tabaarak loo odhan jiray tabaaraka aladii nazla اlfurqaan isagoo akhrinayaan maqlay calaa hayri maa aqra'uhaa sida anugu aan u barteen u akhrinaya si aan ka ahayn si ka duwan isagoo u akhrinaya ayaan yaan maqlay hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam alasadi waa saxaabi saxaabi weeye wuxuu islaamay sanadkii maka la furtay sideedaad aabbihii geeriyooda asaga hishaama iyo aabbihii xakiim ibnu xisaambu waad garanaysaan waa laba saxaabi aabbihii kahor buuna geeriyooday markuu islaamay sanadkii sideedaad hijrada ee maka la furtay diinka uu barto nin aad u dadaalay buu noqday wa kaana ammaaran bilmacruufi nahaa'an can ilmunkar ayuu aha lagu yaqaana hawsha ayadaa cumarna ninkan aad buu u jeclaa mararka qaarkood markii loo sheego shay munkara ama xumaanoo meel ka jira wuxuu odhan jiray ama maa cishtu ana wa hishaam falaa yakuunu dalik intaan anugu noolahay iyo hishaam ibnu xakiim ibnu xisaan buu u jeedaa hawshaa socon mayso waxbaannu ka qabanaynaa nin aad u qiimo badanoo ummadda khayrka faroo samaha fara xumaanha ka reeba oo uu jecel yahay marka dadkii dambe marka qur bartay wey cumarna de waa qadiimu lislaam waad garanaysaa wa min asaabiqiin alawaliin walmuhaajiriin marka xilligu asagu qur bartay ee uu ku qalinjabiyey iyo xilliga uu hishaan baranaya aad bay u kala dambeeyaan marka wuxuu is yidhi show wadaadka maadaama waadhowd uu islaamay qur-aan barashadana ay ku cusub tahay ama wax jebinaya waa siduu iska dhaadhici wa kaana rasuululahi rasuulka ilahn wuxuu aqra'aaniha suuradda furqaan ee tabaaraga nabiga ibaray oo macallin igu ahaa idan waa hawl kale cid kale kama baranin wey nabigaan ka bartay suuradda suuradda nabiga aan ka bartay ayaan arkay hishaam bn xakiim bn xisaam oo xadiiulcahdi bilislaam ah oo u akhrinaya sidaan u bartay si aan ka ahayn nabigu ii baray fakidtu waxaan sigay buu yidhi an acjala inaan ku degdego oon ku boodo ayaan sigay waan gaari doonaa riwaayo kale oo soo socota fakidtu usaawiruhu fi salaa isagoo salaadaba ku jiro suuratufuqaan akhrinhaya inaan ku boodan ka yaabay or maxaad qur-aanka maxaad akrinaysa mxuu ayaa kuu meeriyey fatasabartu xataa sallama buuri waan is adkeeyey oon iska gegsaday ilaa uu salaamo naqsida waynu gaadhi doon riwaayada bukhaari iyo muslimba ay soo saaraan uma amhaltu waan kortaybu waa iska sugay xata insarafa ilaa uu salaaddii ka baxay uma intaa kadib lababtuhu waxaan ku luqumeeyey buui biridaa'ihi gu'iisii halkaa ruuxa maka la qabtee marada uu qabo ama kuleetiga ama shaarkuu qabo ama qamiiska lagu ceejiyo ayaa la yidhaahdaa meesha cubbidaan u booday buuhi cubbidaan waan dhuumeeyey halkaa gacantaan dhuunta ka geliyey uma lababtuhu waxaan ku qabtay weeye ay biridaa'i gu u qabay korka ka qaybaan saa ugu qabto suusa iga baxsanin faji'tu bihi rasuullah rasuulka baan u keenay cumar waa taqaanaa de u arka khalad diineed ma wuxuu isku wadaa inuu yidhaahdo waa inkaaru اlmunkari wa takhyiru biاlyad sayidina cumar nabigan oo la tegayba faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow innii samictu haada wadaadkanaan maqlay yaqra'u asagoo akhrinaya suurata alqur'aan suurat alfurqaan suurat alfurqaanu tabaaraga calaa hayri maa aqra'taniiha sidaad igu akhriday si aan ka hayn u akhrinaya ee nabi allow tabdhawaaka waa wadaaye faqaala rasuul اlahi sal lay slam rasulka ilah wuxuu ihi arsilhu bal horta sii daa xakan baana waad ii keenta sooma sii daa wadaadka dhuunta ha haynini markaasuu nabigu uhi iqra' war hishaama bal akhri suurat اlfurqaan faqara'a hishaam wuxuu akhriyey alqiraa'ata alatii samictuhu yaqra' qiraa'adii iyo qaabkii markuu salaada tukana uu u akhrinhayay unbuu haddana nabiga hortiisa ka akhriyey oo suuraddu u akhriyey faqadaa rasuullah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi markuu hishaam dhammeeyey qiraa'adii hakadaa unsilat cumarow sidaa uu akhriya baa lagu soo dejiyey uma qaala lii nabigu wuxuu igu yidhi anigana waxaa dhici karta cumar labtirkiisu waa horaba aad bartii suuraddee ama cumar sakatiyey oo wax ismoodsiiyey bal asagana ha loobsado hishaamtiisi meel bay u dhacday iqra buu nabigu uhi akhri bal aduguna faqara'tu suuratu lfurqaan aduguna waad saxan oo qur-aanka waad saxday sidaasana lagu soo dejiyey inna haada alqur'aana qur'aankan asaga ah ee suuratulfurqaan ka akhridee unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin ay calaa sabcati awjuhin aw luqaatin toddoba luqadood oo lahajaadka carbeed ah baa lagu soo dejiyey ama toddoba weji ku soo degay faqra u akhriya maa tayasara wixii fududaado minhu min almunazali ah qiraa'aadkii iyo awjuhdii qur-aanka lagu soo dejiyey ku akhriya waxbana ha isku qabsanno ha ku dagaalamina aan dhammayn xadiidka cumar marka hore وxadثnي xrmلة بن يحيى قال أخبرني بن وهب عبدالله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري أخبرني عروة بن زبير أن المسور ابن مخرمة النوفلي وصحابي أسغنة وعبدالرحمن wcabdaraxmaan ibni cabdin alqaariya ahbaraahu curur waxay u sheegeen annahumaa ayagu labadaa wadaadee saxaabiga iyo taabiciga cabdiraxmaan ah samicaa cumar bn khataab inay maqleen yaquulu asagoo leh samictu hishaam ibn xakiim baan maqlay oo yaqra'u akhrinaya suurat alfurqaan akhrinaya suurat alfurqaan fii xayaati rasuul intuu nabigu noolaa sala allahu calayhi waaalih wasalam wa saaqa yuunus wuxuu kaxeeyey yuunus bnu ziid alayli asagaana mutaabacaynaya mali mali can ibni shaab الzuhri wasaaqa yuunus bn zil wuxuu kaxeeyey can ibni shaab zuhri ka kaxeeyey bimilihi ay bimili xadiii maalik xadiidkii maalig oo kaluu sheegay wazaada yuunus wuxuu ku daray riwaayadiisa fakidtu waxaan sigay haddaan cumar ahay usaawiru inaan ku boodo fi salaati salaadda gudaheedoonan ka suginba intuu salaadda ka baxahayo fatasabartu waan isnabo waa adkaystay xataa sallama ilaa uu salaamo naqsaday xadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali wacab bnu xumayd alkasi alxaafid qaala ahbarna cabdurasaaq abu bakr aلsancaani ahbarna macmar macmar baa labada wadaada hore yunis iyo maalig ba mutaabacaynaya fi اriwaayati can الzuhriy can الzuhriyi ka riwaayati yunis buu sheegay biisnaadihi sanadkii yunus ee zuhri can curwata ana almisr makhramata cabdiraxmaan qaariya marka yunus waad arkayseeno sanadka wuxuu ku soo daray miswar miswar buu ku soo daray sanadka ninka la yidhaahdo yunus marka riwaayadus yunus buu sheega oo kale oo biisnaadi laa biisnaadi maalik buu u jeedaa hawshaan marka ku saabsan ee qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey toddoba xaraf culammada muslimiintu waa isku maandhaafeen toddobada xaraf waxa laga wadae looga jeedo alimaam ibn xibbaan keligii wuxuu sheegay soddon iyo shan weji buu ku sheegay oo laiskugu khilaafay saasaa laga wadaa saasaa laga wadaa maya sidaasaa loo jeedaa soddon iyo shan buu keligii sheegay xaafidna xajar iyo qolyaha faahfaahaya hadalka markay axaadiis sharxaayaan afartan iyo dhowr bay gaadhsiiyeen afartan iyo dhowr qowl bay gaadhsiiyeen sabcatu axrufka marka la soo gebagabeeyo qowlka u raxjaysan waxaa weeye waa sabcatu luqaatin limacnan waaxidin sabca toddoba lahjadood ama luqo soomaalida keligeed ba hadda maxay leeyihiin lahjadood macaddana waa xisaab ah macaddana waa xisaab way ku dhowaanaysa yaasiin saasuu leeyahay adugu toban luqadood baad leedihin baan u malay haddaysan ka badnayn inta ka inta ka inta u dhaxaysa afmadow iyo xamar marka laga soo dhaqaaqo ummada soomaaliyeed deggan keligeed ba afartan luqada ku hadasha baan u malaynaya iska badaa meelo kale iyadoo sidaa tahay hal macna hal ujeedo ama hal macnay laga yaabaa in nin walbuu ku cabiro eray ka kale aan ka fogayn wuu foofay iyo wuu soofay baad kale leedihiin uu ku dhuftay iyo uu ku dhiftay soo ma taqaanaa ma ku dhufashaa mase waa ku dhifasho ma soofid baa mise waa foofid yaa maxaa tidhahdee nin walba hooyadii tuu ka maqlay baa mashuur u ah soo ma waa intaa un ku jira hooyadii waxay ku aabisaa ama bartay iyo waalidka iyo beeyu iyo meeshuu ku soo koray unbaa la saxan wixii kalena waa la khaldan yahay haddii marka la odhan lahaa nin walba qur-aanka ha ku akhriyo hal luqo keliya oo uusan baran ama uusan aqoonin dhib bay muslimiinta ku noqon lahay marka macna waaxida ayaa lahjado isku dhow lagu akhrinayaa sida hadda idin idiin sheegoo kale suuriyada keliyaad bixisaan qolyo sooriya yidhaahdaan qolyo gabaati bay yidhaahdaan qolyo waxay dhahaan guf bay yidhaahdaan guf ya guf meelahanan ogu imid anumaba aqoonin northeastern eh. baa noogu imid ya masaxba madoogaashaad ka timidda adugu anaad igaadaysaa soo northeasterntaan sheegahayun ma almuhim saan baa loo jeedaa inaad isfahannon baan u jeedaa marka in sabcatu luqaad la yidhaahdo oo lahajaadka carbeeda ee e yaman iyo xijaaz iyo haqiif iyo maxaanku dhahday hudayl luqaadkaasaa loo jeeda waa macno waaxida oo nin walba laaja ku cabiray ta kale aan ka fogayn maxaa sidaa loo yeelay oo qur-aanka sidaa loogu soo dejiyey saddex macno waaweyn bay xikmay sheegeen xikan badan bay culummadu sheegeen laakiin saddex macnaa ugu cadcad macnaha koobaad nabigaaba inoo tilmaamo carabaabay muxuu yidhi faqra'uu maa tayasara minhu ay min almunazal taysiirna cala lumma saa loo yidhi hadda adugu haddaa lagu yidhaahdo adoo koonfur ku koray hargayse afkeeda ku hadal ilkahun baa ku jajabi aan u malaynaya rafaadi saad isku qalloocinayso murqu baa ku galhay intaas waa kaftan yacnii nin walba ku soo ababay baa ku roon in lagu afbaro oo loogu daayo haddaan dhib kale ka imanayn marka waa taysiir cala alumma alislaamiya qur-aankuna walaqad yasarna alqur'aan lidikri fahal mudakar barashadiisa ku dhaqankiisa akhrintiisa wax walba allaa fududeeyey wa min ataysiiri maxaa ka mid ah ikhtilaafu alqiraa'aati fiihi waa taysiir cala alumma xikmada labaadee ku jirta waa maxay bayaanu wujuuhi icjaazihi اlbalaaqi wاlnadmi wاlfiqhi wاltafsiiri baa ku jira hal aayad ama hal xaraf iyo dhowr qiraa'ad lagu kala akhrinaya dhowr luqood lagu akhrinaya mid walba macno kii kale ka fiican bay faa'iidaynaysa icjaaz wey lagu yaqaanay hadduu shaygu kala duwanaado inuu isku hor yimaado ishardiyo oo isburiyo oo uu kala socdo oon isku lagu duwannin baa lagu ogaa qur-aanka asagoo lahajaad kala duwan iyo qiraad iyo luqaad lagu akhrinhaya haddana isku meel buu u socdaa walow kaana min hayri cind illaahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiiran fi اlmacna abadan laa yuujad hal meel buu u socdaa maca ikhtilaafi lugaatihi wa lahajaatihi wa qiraa'aatihi waa isu hiilinaya waa israacaya laftirkeedaa icjaaza marka bayaanu wujuuhi icjaazi alicjaaz alqur'aani nadman wa fiqhan wa balaagatan intaasoo wa tafsiiran baa ku jira qira'a la akhriya macnaad ka fahmaysaa muhiim akaam baa ku xidhanba kutub baa laga qoray alaxkaam alfiqhiya almutacalliqa biاlqira'aat alaxkaam alfiqhiya almustanbata min ikhtilaafi اlqira'aat ayada axkaam guuna kugu xidhan tahay famsaxuu biwujuuhikum cafwan famsaxuu biru'uusikum maxaa yidhi la yidhi waarjulikum iyo waarjulakum baa la akhriyey kordhowgu macnuu faa'iidayn arjulka la kordhabo hoosdhiguna muxuu faa'iidey macno kale midna masax buu faa'iidaynaya midna dhaqitaan buu faa'iidaynayaa mid walba wuxugun goonaa masaxuna qur eh, sunnada caddaysay dhaqitaankuna qur-aanka caddeeyey laguhu marna waa la masaxa oo markay wax qabaan weeye oo sokos ku jiro ama khufeen ku jiro marna waa la dhaqaa markay ay caddaysiman yihiin waxba aysan qabin wey labadii xugum ee midna sunnadu caddaysay almasxu cala alkhufeen waljawrabayn ah iyo kii qasliga ah ee dhaqitaanka ah labadu qur-aanku inu caddeeyaa la rabaa qira'a biاlnasb wa qira'a biاljari labadaas waa way ku jirtaa qur-aanka taf bay ka tahay hal yastaiicu rabuka suuraة maa'ida hal tastaiicu rabbaka qira'at اlkisaa'i dadka ku raaca garanaysa qiraa'adan dambe kisaa'i iyo cidda ku raacdaybaa macna mushkil ahoo tahore ku jiray fasiraysa isku meel bay u dhaqaaqahayaan hal yastadiicu rabbuka dadba waxay ka fahmeen xawaariyin waxayba ku dhaceen gaalnimo oo waxay ka shakiyeenba qudraddii iyo awooddii ilaahay subxaanahu wa tacaala bayba ka shakiyeen laakiin hal tastaiicu rabbaka way iska caddan macnaheedu hal tastaiicu an tas'ala rabbaka ma awooddaa inaad ilaah noo toogto awoodda yaa laga hadlaya marka rabbigaa ma awoodaabaa ti hore laga fahmaayo tanna maxay noqotay adugu ma awoodana ilaahay u tugto waa wara inagu aan naqaano hebelow ma awooddaa inaad meeshan ka kacdo war ma awoodda bal inaad iska aamusto ma awooddaa waxaan inaad qaaddo waad ogtay inuu awoodo laakiin waa codsi ladifan waa codsi dabacsan oon amar ahayn hal tastaiicu rabbaka marka fuufuuqsatay ishkaalkii la rabay in lala aado awliyadii ilaahay xawaariyiinta nabi ciise ahalkiisiiy asxaabtiisa ah qur-aanku asagaa isfasiraya qira'aadku marka waxaa ku jira bayaan bayaan alicjaaz alqur'aani xikmada saddexaad waxaa ku jira qiraa'aadka oo ikhtilaafka ku jira xikmisa ka mid a bayaan اlmujmali fii ixda alqira'aat bayaan mujmal ishkaalaadka ijmaalka ku jira fii qira'ata kale kuma jiro saa darteed ba waxaa la yidhi wاlqiraa'ataani ka aayatayn labada qiraa'o laba aayadood baa laga soo qaadaya oo isfasiraya oo isfasiraya sida riwaayaadka xadiidka iskugu fasirtaan yaa qiraa'aadkana la iskugu fasiraya suuraddan hadda isku khilaa saddexdaa xikma ugu qiimo badan taysiirka uu nabigu kuu sheegana asaas u ah suuraddan suuratulfurqaan ay isku khilaafeen qiraa'adeeda sayidina cumar iyo hishaam ibn xakiim qiraa'adka mashhuurada ee taqaana ama casharada ama tobanka ah, waxay isku khilaafeen waa yar yihiin toddoba mawduc ilaa toban mawduc baa la gaadhsiiya ama alqiraa'aat hayr almashhuura aw ishaada ilaa boqol iyo soddon qiraa'a ku jirta suuraddu ilaa boqol iyo soddon marka waxaa laga yaabaa in lagu nabigu ku baray ninkii la yidhaahdo baara اladii nazla اfurqaana hishaamna uu akhriyey tabaara اladii anzla furqaana waa qiraa'o anzla iyo nazla wajacala fiiha siraajan buu cumar akhriya laga yaabaa ninkanna wuxuu akhriyay wajacala fiiha surajan waa qiraa'o kale suraj oo jamcu siraaj ah oo siinkii radaba la godo suraj la yidhaahdo idan qiraa'adka mashhuurada ah ilaa toban mawduc inay gaadhaan bal ama toddoboba gaadhaan ee suuradda ku jira kuwa kale aan mashhuurada ahaynna xaafidku wuxuu gaadhsiisu u wad u tirinaya ilaa oo xarafxaraf buu usoo qaaday inin walba kii u idan waaba intaa macnihii miskumeel buu u socdaa tabaaraka aladii nazla alfurqaana anzala nafsa shay nafsa shay dhiftay iyo dhuftay oo kale un wax way oo dhexeey ma marka taasi waa iska dhibyar tahay waxadaanii xarmalatu bnu أخbarna بن وهب بن cabdالله أخbarnii يuنس بن زد الأyل عن شhاب الزوري قال xadaثnii عubayd اللahi بن cabdاللahi بن cتبة بن مسعوud الhudلي أن بن cabاس رضي الله تعالى عنهma xadaثhu wadaadka cubaydالlahi wuxuu u sheegay أna rasuul الlah صل ل sلم qaala inuu nabigu yidhi أqرأnii jibriilu jibriil baa ii akhriyey oo calىa xarfin ay calىa luqatin wa lahjatin aw qira'atin buu qur-aanka igu akhriya dhammaantii waxaad ogtii nabigu sanad walba jibriil bisha ramadaan buu iman jiray nabigu qur-aanka la muraajacayn jiray min faatixatii ilaa khaatimatihi bilow iyo dhammaad sanadka u dambeeyey nabigu geeridiisa ay timid jibriil laba goor buu nabigu qur-aanka la dhammeeyey muraajacatan qiraa'adihii u dambeeyey raggi qabtay baana waxaa ka mid ahaa ubay ibnu kacab waxaa ka mid aha cbdullah bn mascuud zayd ibnu haabit alcard alakhiira raggi qabtay buu ka mid ahaa aqra'anii jibriilu calىa xarfin faraajactu ay calىa lahjatin aw lugatin falam azal maanan ka zuulin astasiidu ii kordhi inaan leeyahay halkaa qaab u akhri qur-aanka halkaa kayfiya u akhri xuruuftiisa jibriilow waxaan ilaahay ka barya inuu ii kordhiyo maxaa yeele halkaa waxaa leeya waa luqatu quraysh bas oy ansaar ku adkaato waa luqatu ahlyaman oo laga yaaba inay ku adkaato reer hudey ayb fayaziidunii waa ii kordhinaya qaabkaana waad u akhriyi kartaa xata intaha ilaa uu gaadhsiiyey ow juhdii loo akhrinaya bacd alxuruuf aayada waxaa jiray kelimaad toddoba qira'a ay ku jirto keligood ama tobanba ay ku jirto waa cabado taaquuta ka mida toddobo waa gelaysa keliga lafdigaa keliya loo akhrinaya kulli isku macno iyo hawla iskaaga dhowan ku imanaya marka iyo bacdu alkelimaat waalfaqaraat min alqur'aan ay geli karto toddoba iyo wax ka badan bay gelayaan toddobada hadda waxaa laga wadaa si guud e ma aha aayad walba in ay toddobagelayso iyo jumlo walba ay toddobagelaysa waa si guud waxaa lagu soo dejiyey calaa sabci lahajaatin aw lugaatin limacnan waaxidin fii bacdi alaayaati walxuruuf baa loo jeedaa waxaa laga yaaba marka fii faqra fii jumla fii aaya inay gasho toddoba iyo ka badanba gasho waa dhici karta xata intaha ilaa uu ilى sabcati axrufin wahada fadl min allah waa taysiir waa taysiir qaala ibnu shaab wuxuu xadidka ninka warinhaya balaqani waxay soo gaadhay ana tilka الsabcaة اlaxrufa xurufta toddobada ah inamaa hiya fi اlmri waa arrin keliya kusaabadii amarkaasu yakuunu waaxida min xayu اlmacna waa hal qadiyad basa laa yakhtalifu fi xalaalin walaa xaraam qiraa'aadkan iyo lahajaadkan qiraa'o xarimtay ta kalama tan shay ay xallishayna ta waa maxay almacno guud bay wada tooganayaan guud bay wada waa muhiim jid waa laftirkeeda icjaaza in shayga lagu ari loo akhrin karo intaasoo oo kale toban toddoba sideed loo akhrin karo xagganna wasu macnihiisa iskhilaafeen isku meella u socdo laftirkeeda waxay tahay mucjiza min mucjizaati alrasuuli waana ijaaز min ijaaز اqur'aani waxyiga ijaaskiis ka mida wey sidaa uu sheegay waagi dambe wuu jasmin jiray balaqanii buu dhihi jiray laakiin waagi dambe riwaayatu axmed ba cadayse wuu jasmiyey ikhtilaafku sabcat alaxraf waxaa laga wadaa macnaa waaxida in lagu akhriyo dhowr weji isagoon iskhilaafaynin xukumkiisa fiqiga ee meeshaa ka baxaaya yani taxriiman wa taliilan taxriiman wa taxliilan وxadثna waxaa kalo xadidka noo tabiyey cabd ibn xumayd baa xadiidka noo tabiyey akhbarna cabdالرaزاq akhbarna macmar can الزهriي bhada الإsnaad macmar baa hadda mutaabacaynaya wadaadkii ahaa yunus وxadثna mxamed بn cabdالlah نmayr qala xadثna abi abi cabdالlah xadثna ismاعيil بn abi khالid الأxmusi can cabdالlah bn ciisa bn cabdالرaحmaan bn abi layla الأnsari الأwsi can jadii awowgii waa cabdiraman abi leyla ah ile wiilku waa cabdulaahi aabihina waa ciisa awowguna waa cabdiraman abi leyla can ubay bni kacab qaal alansaari saxaabiga wuxuu yidhi kuntu fi lmasjidi masjidkan ku jiray annabowi fadakhala rajulu nin baa soo galay yusallii tukanaya faqara'a wuxuu akhriyay qiraa'atan qiraa'o ankartuha aan ku qoonsaday calayhi cala alqaari cala almusalli salaad buu ku jiray qur-aan buu bilaabay ubayna hadde waa xaafid likitaab illah xaaduu ka arinaya idan siduu nabiga u baray si aan kahayn buu ariyey qiraa'adii weeye uma dakhala aakharu nin labaad baa masjidkii soo galay faqara'a qiraa'atan qira'a uu akhriyey siwa qiraa'ati saaxibihi siwa qiraa'ati saaxibihi kii ka horreeyey qiraa'adiisii asna akhriyey ubayi qaabbo u akhrinayaan wadaadkii ka horreeyey ee tukanayeyna qaab buu akhriyey kii labaad ee soo galayna qaab saddex qiraa'o idinku toban baad akhridan hadda iyo toddoba maxaad saxaabada kala yaabaysaan falamma qadayna asalaa waa la war waxaad yeelaysaan sidan socon maysee anu qur-aanka u bartay idiyaa sid macallinkuuga nabiga adigoo ina macallinkuuga nabiga ina mariy falamma qadayna asalaa salaaddii markaan dhammaynay dahalnaa jamiican si wada jira ama si idayla waxaan ogu galla calaa rasuulilah rasuulka ilaahay faqultu waxaan idhi nabi maxamedow inna haadaa kanma ujeeddaa oo kii koobaada qara'a qiraa'atan ankartuha calayh qaab buu u akhriyay qur-aankii anu aanan aqoonin wa dakhala aakharu mid labaad baaba soo boodayo fa qara'a siwa qiraa'ati saaxibihi wuxuu asna akhriyey kii ka horreeyey qur-aankiis qiraa'anayn ka duwan buu tan ka duwan baa meesha ku jirta faamarahumaa rasuullah rasuulka ilahi baa faray ila ubay waa waa caalim qur-aanka aad kama baqay inu wax qaldee xuli kuwaan amay wax jabiyeen oo ubay qoonsaday sida cumar iyo kala duwanaayeen hishaam oo kale faamarahumaa rasulah rasuulka ilahi baa faray inay qur-aanka akhriyaan faqara'a cafwan way akhriyeen labadoodiiba mid walba gooni buu akhriyey faxasana الnabiyu nabigaa wanaajiyey shanahuma arinkoodii nabigu waa qurxiyo waa bilay waa bilo waad fiicantihiin qur-aankaan idan biri maydan fakinin carabkii waad keenteen allah idin barakeeyeyu nabigu sal slam fasuqia fii nafsii min atakdiib buu ihi ubay bnu kacab fasuqia fii nafsii suqia fii aydiim so qur-aanka maydan ku arg waa marka hawlkaa weyn oo meelaad u dhaqaaqa garan weydaa suqita fii aydiya saqatuu fii aydihim iyo suqita fii aydihim la yidhaahdaa bimacnaa suqita fii nafsii waan wareeray weeye waan isku dhex daatay waan isku dhex yaacay waan jahjahday min الtakdiibi ay min haajis الtakdiib haajis ma aha min alqaطci bالtakdiib ma aha haajis الtakdiib intaa markuu nabigu ninkan qiraadiisu waa saxan tahay kanna waa saxan yahay ayaa shayطaan wuxuu igu soo tuuray shuu qur-aankuba xaq ma aha waa shayطaan waa haajis khaaطir waa soo maray waxyaabaha nafta lagu soo tuuray ee ku dhaca aadamaha qalbigiisa qalow soo yidhaahda haajis iyo khaaطir iyo maxaad u bixiseen xadiiثu nafs iyo hami iyo casmi shantaasuu noqdaa saddexda u horaysa oo haajiska haajisku waa maxay haajisku af soomaaliya waxaad ku tiraa idinku waxbaa qalow i yidhi waxbaa daf i yidhi waxbaa igu soo dhacay igu soo dhacay haajis baa la yidhaahdaa khaairo maxaad ahayd waxbaa igu wareegahaya w waxbaa igu wareegahaya mayna isfaham waxbaa igu wareegahaya idan marka waxaa weeye waxyaabaha noocaasa lasuma qabta haajiska iyo khaairka ah fasuqita fii nafsi fasuqita fii nafsi min الtakdiib ay min haajis الtakdiib wa khaaطir الtakdiib shaydaan baa igu soo tuuray waswaas walaa id kuntu fi اljaahiliya oo xataa uusan igu soo tuurin xilligaan gaalkaabu xilliga xataa aan gaalkaa iyo jaahiliyadii qabla اlislaam shiki uusan igu soo tuurin shayطaanku ayaa daf idhi buuri durbana waa ka baxay riwaayada axmed baa caddaysay falammaa qaala lahum الnabiyu maa qaal nabigu markuu yidhi hebel waad saxan tahay kanowna waad saxan tahay kabura calaya qolyaa ubbi iyo qolyaa aawiilo isku dayay inay dhahaan ma aha shiki ma ahi iyo waswaase wuxuu ka wadaa waan hallaytooday maxaan u shallaytooday suqطa ay nadimtu calaa nafsi min atakdiib beeninta aan wadaaddaha beeniyey ee wixiina waa khaldan yahay qiraa'adiinu aan qabsaday walaa id kuntum fi ljaahiliya xataa jaahiliyasaan u shallaytoonin oon u qoomamaynin baan u maxaa ku geliyey ood aamusooda nimankaa nabigu qur baray halkaasay la aadeen riwaayada axmed baa laakiin diidanoo kabura calaya kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh walaa id kuntum fi ljaahiliya daahirku waa sidaa waxaa kaloo kaa diidaya qaabkuu nabigu u daaweeyey ee nabigu ooga saaray jinkii iyo shaydaanka ubay ooga saaray ila ubay jin baa ku dhacay waswaas taasaa diidaysa falammaa ra'aa rasuulullah rasuulka ilaahay markuu arkay maa qad khashiyanii waxa i daboolay oo min alwaswaasi ah daraba fii sadrii laabtu nabigu iga dhurbaaxay halkaasuu shaydaanku xaggee waswaasiyay yuwaswisu fii suduuri الnaasi min aljinnati wاnnaas halkaan halkaanaa laga garaacay fafidtu waxaan shubmay buu hi caraqan dhidid galbiya aan noqday waad aragtaan hadda dadka jinka qaba marka intii la qoraamo la qoraamo ay ka boodaan ruux waa qoy hayaa nabar iyo qandha kugu taagan markay kaa fuqdana galbiyaad noqonaysa nabarka marka shikiga iyo waswaaska ee shaddaan soo tuura waa nabarka ugu adag fallaadhi buu nabigu ka siiba ninka asaga min barakaati waa mucjizaadkiisa ka midta fafidtu caraqan galbiyaan noqday wa ka'annama waxaad mooddaa andur inaan eegahayo markuu nabigu xabadka iga garaacay yaqiinta iyo iimaanka ii kordhay ila allahi subxaanahu wa tacala inaan eegayo faraqan ay khawfan minhu yacni waxaa u kordhayba iimaan muusan horaan lahayn baa u kordhay ziyaada kaأnamaa anduru ilى اllahi faraqan ay khawfa min ciqaabihi waswaaskii i galay inuu rabbi ii qabto igu halaagaa baan ka yaabay yaqiin baa u kordhay iyo sidqi iyo jasmi bidarbi barakati yadi rasul la sal lay slam gacantii nabiga barakaysad ma halka laga taabsiiyo bals isku dhammaatay shaydaan wuxuu wadoo dhanba waa lagu kala tegay waswaasku la soo tuuray hal dhurbaxa lagaga qaaday faqaala lii wuxuu nabiguu daaweyey kadib yaa ubay ubayow ursila ilaya ubay inuusan haynin baa muuqata marka xadiidka unsila alqur'aanu calaa sabcati axrufin cumar baan haynin ayib hadday hayaan maysan ku qabsadeenba yaa ubay ursila ilaya jibriil baa la ii soo diray oo maxaa lay faray an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan ku akhriyo calaa xarfin ay calaa luqatin wa wajhin waaxidin hal qaab faradadtu ilayhi jibriil baan ku celiyo ilahay baan waxaan ka baryey an hawin calaa ummatii ilaahay ummaddayda ka fudeeyo hal lahjiya hal af akhrin karaane wixii luqeen macnahaba jebinaynin ilaah u fasax faradda ilaya aaniya mar labaad buu alle igu soo celiyey ama jibriil igu soo celiyoo yidhi iqra'hu qur-aanka ku qra calaa xarfin aw lahjatayn faradadtu ilayhi codsi labaad saddexaad baan celiyey an hawin calay anhawin calaa ummatii amso kii labaad wey ee ummaddayda allow ka fududee faradda ilaya aaalia mar saddexaad baa ilahay igu soo celiyey ama jibriil igu soo noqday oo muxuu igu soo celiyey iqra'u calaa sabcati axruf aaalia waa ikhtisaar ikhtisaar weeye ahaaliu huna waa maxay araabicaaynu gaari doonnaa arraabicaynu gaari doonnaa marka markii u horraysa buuna xisaabin labadii saddexdii dambuu xisaabin keliya laakiin marka afraad bay ahayd wayna gaardoona iqra'u calaa sabcati axrufin toddoba qaab ku ahri toddoba ku akhri marka aلثaalia wuxuu un ka wadaa faradda ilaya ay ilmara alakhiira markuu u dembayso raabicadii ah ayb toddoba luqa ku akhri falaka waxaa kuu ahday nebi maxamedow bikulli raddatin celin kasta soo celisiyo codsi walbood la timid radadtu ka aanku celiyey mas'alatun tas'aluniha cafan aad weydiisanayso mas'alo iyo su'aal iyo baryo aad weydiisan oo lagaa aqbalahaya qaطcan baad leedahay wey waxaa lagu daray waxaa lagu darayba karaamo kale saddexdii goor eed codsiga soo celisayba waxaad leedahay mir inaad saddex su'aalood i weydiisato oo ilaah waxaa si aad tidhaahdo mid walbana lagaa aqbalo maxaa idhi ambiyadu baryadooda iyo allabarigoodu waxaa laga sheensadaa in la ajiibo laakiin ma aha madmuun ma aha qaطcan laazim ma aha laakiin tan waa maxay waa saddex loo ballanqaaday siduu u weyddiistay in loo siinayo kuwa kalena waa maxay ambiyadu haddee waxaa la shinsadaa oo aad loo quudaray ilahay wax weydiista inay helaan laakiin ma aha shay loo ballanqaaday ma tan saddex baa loo ballanqaaday nabi naxariista u fiiri hadda haddii haddii ilaahay adugu yidhaahdo hebelow waxaa doonta maanta i saddex goorna ku cesho maxaad ka bilaab lahayd ilaw aniga waad xaaladayda ummad soomaaliyeed iyo islaan iyo awliye ilaahay kumada leexateen waxaad ka bilaabi wadaantii reerkeeda keenta hayaahe yaa reer toleed keenta baqbaqdaasa la kacaysa waa rajul shakhsi ah eenna warkeenna waa iska maslaxa uun soo gaaba nabigu muxuu ihi faqultu nabigu waxaan idhi bidhi allahuma qfir liummatii allahuma qfir liummatii labadii waa dhammaystay nabigu wa akhartu aaliata tii saddexaadee lai ballanqaday baan dib u dhigtay liyowmin maalin yarqabu ilaya alkhalqu kulluhum maalin dadka oo dhanba iyo uun iyo aadam oo dhan ba anay isoo hinguriyeyn doono xataa ibraahim calayhi الsalaaة wasalaam xataa ibraahim baa aniga wax iimoodi doono maalinka ayada ah inaan alla oga dhowaha imoodi doona taa waan dhigtay oo waa maalinka qiyaamo fasl alqada banka qiyaamo la dhooban yahay qoraxda halkaa dhakada la isu keeno nin walba ay naftu qabato hooyadaa iyo aabbahaad ka carartay iyo xaaskaada carruurtaada allahuma kfir liummati alla ummadayda u dembi dhaaf allahuma kfir liummati alla ummadayda u dembi dhaaf wa akhartu aaliata ay almas'ala aaliثa waxaan dib ogu dhigtay liyowmin yargabu ilaya ay hunguriyoin doonaan aniga xagga iyo alkhalqu uunku kullum dhammaantood xataa ibraahiimu calayhi salaatu wasalaam xataa nebi ibraahim baa aniga maalinka ilahay inaan uga dhowaayo oon wax layga aqbali tuhmi doono waana xaqiiqadu siday tahay abaadee aan israacinna riwaayada kale xadiidka xadana abu bn abi shaybata qaala xadaana muxamed bn bashir alcabd اlkuufi xadaanii ismaaciil ibn abi khaalid alxmusi xadaanii cabdullahi bni can cabdiraxman bn leyl alansaari ahbaranii ubay bnu kacbin annahu kaana jaalisan fi lmasjidi inuu masjidka fadhiye buu sheegay id xilli dakhla rajulun uu soo galo fasalla uu tukaday faqara'a wuxuu akhriyay qiraa'atan qira'a uu akhriyey aniga aan qoonsaday waa inagii soo maray waqtasa alxadiia xadiidkii buu kaxiyo ka qiseeyey bimili xadiii ibni numayrin xadiidkii ibni numayr oo kale ninka ka qisaynaya waa kuma maxamed bashir wey ayib xadaanaa xadii kalo hadda bilaabay riwaayo kale ah idan xadiidkan waxaa ku cad oo bannaanka yaalla in ambiyada su'aalahooda iyo ducooyinka iyo baryadoodu qaybna ay maqtuuca tahay fi lijaaba in laga aqbali oo laga yeelayo qaybna ay tahay madnuuna dannan raajixan biijaabatiha mala xoog badan loo qabo ilah inuu ka aqbalo waxaa kaloo ku jira ambiyadu inay kale fadli badan yihiin ambiyaduna uu u badan yahay bacda rasul sal slm ibraahim calayh اsalaaة wasalaam alkhalqu kulluhum xataa ibraahimu bu nabg alay اsalaat wasalam adoo yidhi maalan dadka waa dhammaadeen xataa culummadii macnaa maxaa ya askari baa is war iska daaya xataa madaxweyne taaban karin baa tidhi ka waddaa idan kii hanjabi la hadlaysay iyo kaad ku halqabsata kee sarreeya kaad ku halqabsatay baa sarreeya nabi wuxuu uhi uunkoo dhan baa aniga ihunguriyeyn baryadayda iyo shafaacada iyo ergadayda xataa ibraahim ibraahim waxaa weye inta kaleo dhan muxuu dheer yahay waxbuu dheer yahay saa darteed markuu nabiga nin ammaanay u yidhi yaa khayr albariya nabig aka ibraahim calayh الsalaaة wasalaam khayr اlbariya waa ibraahim aniga ma aha wahada tawaadic اlwaladi liwaalidihi weeye ama xaqiiqadu nabiga u fadli badan ambiyadoo dhan iyo rusushoo dhan wالsawaabu أnnahu afضل اlkhalaa'iqi أjmaciin uunkoo dhan buu u fadli badan yahay min jibriil ilaa odayga madaxa kuusanee hadlaaya u sarreeya uunkayka u liita intuu nabigu waa ka sarreeya laakiin mutawaadic buu ahaa aabbihii ibraahim marka la marayo abutawxiid ibraahimda wuxuu maray aadam ama marin waxa la imtixaanay isagoo sugayey casharaata siniin awlaad sugayey kii u horreeye ilaahay siiyaa layidhi gawrac maxaad u malay idinkuna naar baad u gelaysaan ayaga biilkooda keliya ibraahim waxaa li xalaalee aayar ku dhufo birta mari alla imtixaanay waa ku baasay weliba si toos ah looma dhihina riyaa loogu sheegay wiilkuma dhi abbo amad qaroodaha de meeshamad meel cidla igu dishaa wiilka muxuu yidhi isma dhin amay qarowtay abadan wa ru'ya alambiyaa'i waxyun iyadoo sidaa tahay waxyigaa kala xoog badan waxyigaa kale xoog badanoo isku darajaad ahayn aniga habeenhow soo maraynay shariik bin cabdulaahi naqaci oo yidhi odaygii iswaalay war ruyadaaduna tii ma ka wax kuu cabiree inkaarta qabana nebi yuusuf ma iga leexay ma cidlaha igu dilin indhaha farxa iga gelin marka waxaa weeye nabiyulahi ibraahim waxaa weeye ab tawxiid baa loo bixiyey intuu la dagaalamay nimruud iyo shayaadiin iyo wuxuu dood galay iyo tawxiidkiisuu u fadhiisiiyey saa an ittabic milata ibraahiima xaniifan baa leeyahay qolyaha ku maxaabsaday maa kaana ibraahiimu yahuudiyan ka leexda walaa nasraaniyan ka leexda walam yakun mushrikan mima aayaddii wma kaana min almushrikiin walaakin kaana xaniifan muslima wma kaana min almushrikiin waxaa leeyay mushrikiinna mushrigna ma ahayn yahuudina ma ahayn nasraanina ma ahayn muxuu ahaa addoon ilaahay u hoggaansamay oo tawxiid khaalisa la yimid qolyaha sheegtay waxaa la yidhi towreeddaad injiishaad sheegaysaan goorma la soo dejiyey bacda ibraahim goormuu noqdaa ina أwlى الnaasi biibraahiima laladiina اtabacuu wahada الnabiy meel baa la sahay adduunka hadda ambiyadu nabiga laysku waafaqay nin walba uu rabo inuu maxaabsado meel wax kaga tuurto waa ibraahim xadana bn abi shaybata qaal xadaana gundar can shucbata xa waxadaana bn muana bn bashaarin qaal bn muana wuxu xadana maxamed jacfar wadaad kalena wuxuu gundar xadaana shucbatu can ilxakam can mujaahid xakam ibn naafic wadaad la odhan jiray wey can mujaahidin can ibn abi leyla ibn abi leylana wadaadka hore can ubay bni kacbin ana bi sl slm kaana cinda adaati bani khifaar adaadku waxaa leedaha balliga ama warta waxaa u taqaanaan warta laga cabe biyaha lagu kaydiyo ayaa adaatada la yidhahdaa ana nebi sal slm kaana wuxuu ahaa cinda adaati bani khifaar reer bani khifaar wartoodii ama balligoodii buu nabiga og joogay faataahu jibriil baa u yimid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu uhi jibriil ina allaha yamuruka nabi allow alla wuxuu ku farayaa an taqra'a ummataka ummadaada inaad qur'aanka u barto alqur'aana qur'aanka calaa xarfin ay calaa luqatin wa wajhin waaxidin faqaala suban wuxuu uhi as'al allah alla waxaan weydiisanayaa mucaafaatahu min atashdiid weeye ilaahay inuu naga cafiyo adkaynta ah hal xaraf iyo hal weji iyo hal qira'ah lagu akhriyo wa makhfiratahu dembidhaafna rabbi waan dhaafo fii akhطaa'ihim wa taqsiriin fi اlqiraa'a ilan laba isgarab yaalla waad gefi adoo lgu hal wejho ku akhri ama laba ku akhri baad gafaysaa ama gaabanaysa wamakhfiratu fima akhta'uu wa qasaruu fiihi wey waina ummatii ummadaydu jabriilow laa tuiiqu dalika arrinkaa ma awood maxaa ummado kale lahjadaa oo fara badan baabaa alla ii diray uma ataahu aaniyata mar labaad buu u yimid jibriil warkii buu soo celiyey faqaala wuxuuna yidhi jibriil ina allaha yaamuruka rabbi wuxuu ku farayaa an taqra'a ummataka alqur'aana tuqri'ana bacdu nusq baa qora qur-aanka inaad ku barto calaa xarfayn laba lahja iyo laba luqadood faqaala nabigu wuxuu yidhi as'al allaha mucaafaatahu min altashdiidi wاltathqiil wmahfiratahu min alahطaa'i fi اlakhطaa'i cafwan wاtaqsiir waina ummatii laa tutiiqu dalik uma jaءahu الثaaliثa mar saddexaad buu yimid nabigu u yimid cafwan faqaala wuxuu uhi jibriil in allaha ya'muruka rabbi wuxuu ku faraya an taqra'a ummataka alqur'aana ummadaada qur'aanka inaad u barto calى ثaلaaثi axrufi saddex qiraa'o ku barto ama wej ama luqo ama lahjaad faqaala nabigu wuxuu uhi mar saddexaad mise afraad as'al allaha mucaafaatahu wa makfiratahu mucaafaat ilahi uu naga cafiyo naga daayo min atashdiidi adkaynta oo hal qaaba loo akhriya ah wa makfiratahu inuu noo dhaafaan weydiisanaya waxaan ku gafno ama aan ku gabatolen ka gaabino qur-aanka qiraa'adiisa waina ummatii laa tutiiqu dalik ummaddayduna ma awoodo arrinkaas uma ja'ahu araabica idan tanaa kuu fasiraysa soo noqnoqodku inuu ahaa afar jeer xadiidkii hore aad soo marteena ahaa ubay ubay ibnu kacab ee ku saabsanaa faradda ilaya aaliata iqra'u calaa sabcati axrufi inay loo jeedo almara alakhiira say u tahay xaraf horaanba waan hayni soo maaha waxaa ka horraysa xarf waaxid xarf waaxid xarfayn ثaلaaثة <laughs> أxruf sabcaة <clears throat> أxruf afar wey uma jaaءu الraabica mar afraad buu u yimid faqaala wuxuu yidhi in allaha yأmuruka ilah wuxuu ku farayaa an taqرأ ummataka الqur'aana calى sabcaةi أxrufin faأyuma xarfin xaraf walba macnaa luqa walba ama lahjo walboy qara'u calayh ku akhriyeenoo munazal min cindi illaahi ah faqad asaabu xaqii bay ku habsadeen oo waa asiibeen maaha inaad ku ijtihaadaysa ee waa maxay waa inay qiraa'ada ay tahay munazala min cindi illah maxfuuda min jibriil ila muxamadin وmin muxamadin ila asxaabihi wاlumma alislaamiya loo jeedaa waxadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey cubaydالlahi bn mucaad xadaana abi xadana shcb اlxajaaj bhada اlisnaadi milahu asagoo kale ayuu noo sheegay wallah subxaanaه wa tacala aclam